alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calى ashraf اlambiyaai walmursaliin sayidina mxamedi wcalى alihi wasaxbihi waslm allahuma anfacna bima clamtana wclimna maa yanfacuna wzidna cilma ynfacuna walxamdu lilah cala kuli xaal waxaynu ku jiray kitaabkeeni xisnu lmuslim min adkaari اlkitaabi wasunna waxaynu soo gaanay ducadii toddobaatanaad adducaau cinda alfaraaqi min aلطacaam waa ducadii lagu ducaysanayay marka laga faaruqo raashinkii ee faraha lagala baxo wuxuu odhanayaa alxamdu lilahi aladii acamanii haada warasaqaniihi min gayri xawli mini walaa quwa alxamdu mahad lilaahi ilaahay bay u sugnaatay aladii alii acamanii quudiyey haadaa raashinkan warasaqaniihi igu arsaaqay min gayri xawlin xeerad la-aan walaa quwatin iyo quwo iyo awood la'aan yacni anigu aan leeyahay ee xooladii xeeladiisa iyo quwaddiisa igu quudiyey ilaahaas ayaa mahadle xadiidkan in sidaa la odhanayo waxaa warinaya abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo waxaa leey ibnu maaja ayaa warinaya bayhaqi baa shucabulimaanka iyo dacwaad ibnukabiir isagana ku warinaya xadiidka sanadkiisuna mida qaarna xasan ayay ku sheegeen mida qaarkoodna waa tasxiixinayaan waxaanu lafdiga abu daawuud ahaa mucaad binu anas aljuhani uu leeyahay rasuulka ilaahi salى اllahu alayh wasalam wuxuu yidhi man akala طacaama huma qaala qofka raashin cunaa kadibna yidhahdo alxamdu lilahi aladii aطcamanii hada طacaam warasaqaniihi min gayri xawli mini walaa quwa gufira lahu ma taqadama min denbihi wama taأhar waa loo dhaafayaa dembigiisa wixii horeeyey iyo wixii dambeeyeyba ilaahay ayaa u dhaafaya lafdiga tirmidiga ee mucaad bnu anasise laga warinayaa saas laagbaha mana kala طacaaman qofka raashin cunaa yidhaahde alxamdu lilah ladi aطcamanii hada warasaqanii min gayri xawli mini walaa quwa ufira lahu maa taqadama min denbihi dembigiisa wixii horeeyey waa loo dhaafayaa xadiidkaa waxaynu ka qaadanaynaa in ilaahay lagu mahadiyo oo loogu mahadnaqo nicmooyinka uu ku siiyey mahadnaqaa iyo mahadintaasina waxay ka mid yihiin waxyaalaha ilaahay uu addoonka kaga raalli noqdo xadiidka imaamu muslim warinayo nabigeenu sala allahu calayhi wasalam wuxuu uhi allaha ina allaha la yardaa can ilcabdi ilaahay addoonka raalli ayuu ka noq uga noqdaa an yaakula alakla inuu cunid cuno fayaxmad llaha fayaxmaduhu calayha ilaahay uu ku mahadiyo ow yashriba sharba ama inuu cabid cabo oo fayaxmaduhu calayha uu ku mahadiyo ilaahay baa kaga raalli noqonaya waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa arsaaqdu ilaahay ilaahayu addoommadiisa siiyaa waa nimco ilaahay ugu nimceeyey yacni waxanu addoonku la imanaya un waa asbaab laakiin ilaahay waafajidiisa waa asbaabtaa waafajiye sakhiradda uu sakhiray ayuu ku helayaa waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa dee bishaaro weyn ayaa ugu sugan balag adiga oo weliba muraadkaaga iyo xaajadaadii gutay oo raashinka dee adaa baahi u qaba marka aada baahidaadii aada awdada haddana nicmadaa ilaahay ku siiyey haddaad ugu mahad naqdo nebigu wuxuu inoogu bishaaraynayaa in dembigeennii horraysay iyo ka dambeeyaba ilaahay inoogu dhaafayo dunuubta yaryar sakhaa'irtaa lagu dhaafayo waxa kale oo uu odhanayaa oo uu ku ducaysanayaa alxamdu mahad lilaahi ilaahay u sugnaatay xamdan kahiiran mahad badan dayiban oo wanaagsan mubaarakan fiih oo la barakeeye hayra makfiyin kaasoo aan laga kaafdoomaynin ama aan laga kaafiyaynin walaa muwadacin iyo mid aan laga tegaynin walaa mustaqnin canhu iyo mid laga kaafdoomayana xaalaanu ahayn rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayo sidaas ayuu odhanayaa xadiidkeenu waxaa warinaya imaamu albukhaari ayaa warinaya in sidaa la odhanayo waxaana nabigeenu salى اllahu alayhi wasalam uu yidhi imaam lbukhaari iyo abu daawuud iyo yani ragba daarim iyo ragban xaakim iyo waa warinaya abi umaama ayaa laga warinaya uu leeyahay rasuulka ilaahay wuxa idaa ruficat ilmaa-ida marka yani miskii ama yani mee wixii wax ku cunaya laga qaado الحمد لله كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى ولا ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا أما ربنا يا ربنا بولني ساسي روايك كلا لا أي ولا تلماميان معنى هذا وحوي الحمد مهد لله إلهي بيسوناتي حمدا كثيرا mahad fara badan oo aan la soo koobi karaynin ayaa ilaahay uu mahadsan yahay oo mahadinaya xamdigaasoo tayiban wanaagsan lanna allaha tayib ilaahay mid wanaagsan weeye yacni waa mahadin tayibahoo khaarisahoo riyo iyo isu siiyo yacni aan muddaba ku jirin mubaaragan fiihi oo la barakeeyey oo aan go-aynin istaba socda hayra makfiyin markaa hayra makfiyin wuxuu leeyahay ibnu asiir yacni min qowlika kafa'tu lqidra idaa qalabtahaa wuxuu ka ahaaday dheriga markaad rogto markaa hayra makfiyin hayra marduudin calayhi incaamuhu xaaluu alla yahay midaan nimcadiisa lagu celinaynin nimcadiisa midaan lagu celin hadduu bini aadmi wax ku siiyo waad ku celisaa waar ma rabe waxaa ka qaadaad odhan kartaa laakiin ilaahay waa hayra makfiyin midaan lagu celinaynin waxa uu bixiyey alla weeye ama hayra makfiyin waa midaan laga kaafinaynin arsaaqda iyo waxsiinta khalqigiisa oo yacnii ilaahay isagu ka raasiqee arsaaqaya ee addoommadiisu ay wada hor soogaan cid ka kaafiraysa cid wax ka siinaysaa toona aanu jirin weeye hayru makfiyin hayru makfiyin hayru muxtaajin ila acaam aan isagu baahnayn na waa layidhi isagoo aan baahnaynoo raashin aan u baahnayn markaa lagu filaado isaga ayaa quudiyo cid walba ku filan laakiin isagu ma baahno oo laguma lama kaafiyo sidaana waa la layidhi walaa muwadacin mid markaa laga tegina ma ahaanin oo ducadiisa iyo dalabkiisa ilaahay mid laga maarmayo ilbidhiqsi oo laga tegi ma ahaanin walaa mustaqnan canhu mid laga kaafdoomina ma ahaanin rabbunaa rabbigayo ama rabbanaa yaa rabbanaa rabbigayo xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa in ilaahay lagu mahadiyo marka aada ka cunto taasina waa mahadnaq ilaahay kuba hibeeyey ee ku siiyey aada ugu mahadnaqayso oan nimcadiisii dafiraynin taasina waxay keenaysaa ilaahay inuu kuu siyaadiyo oo uu kuu kordhiyo waxaana wanaagsan qofku inuu nicmooyinka ilaahay uu siiyo cunidda iyo cabiddaas siiyo markasta inuu xasuusnaado ilaahayna ugu mahadnaqo marbana kii a ducooyinkaa faraha badan aynu soo sheegnay ilaahay uu ku waafajiyeeba ayaad ku ducaysanaysaa ducaau dayfi lisaaxibi acaam waa ducadii qofka martida ahi uugu ducaynayay lisaaxibi acaami qofkii raashinka qofkii raashinka ku siiyey ma intaad dheregta umaad iska dhaqaajinaysaa mise waad u ducaynaysaa waxaad odhanaysaa allahuma baarik lahum fiima rasaqtahum ilaahayo u barakay waxaad ku arsaaqday waqfir lahum ilaahayo u dembi dhaaf warxamhum ilaahayo u naxariiso ayaad odhanaysaa in sidaa la odhanayo waxaa warinaya imaamu muslim iyo abu daawuud ayaa warinaya waxaana laga warinaya cabdillaahi bnu bishr saxaabiga ama busr cabdillaahi bnu busri ayaa laga warinayaa waxa uu leeyahay rasuulka ilaahay baa aabbahay ku soo degay dabeetana raashin baanu siinay timir baanu haddana siinay waa cunay labdana markaa waa tuurayey buunoo labadiisa afarood buu ku tuurayey taas aabadiya wasada ayuu saa markaa ugu tuurayey sharaab ayaa haddana loo keeno sharaabkiina wuu cabbay dabeetana aabbahay baa yidhi isagoo daabadiisii xakamaheeda haya udcu llaha lana rasuulow ilaahay noo bari markaasuu yihi allahuma baarilo fiima rasaqtahum wagfir lahum warxamhum saasaa nebigu sala allahu alay slam markaa ugu ducay ilaah waaad waxaad ku arsaaqday ilaah u barakee qaar badanoo lagu arsaaqoo loo barakayn baa jira ilaah uuna dembi dhaafoo dembiyaa laga dhaaf ilaah uuna naxariiso ayuu nebigu sala allahu alay slam ugu duceeyey xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa nabiga sala allahu alay wasalam tawaaduciisii si aanu isu kibraynin saxaabadii isaga weynaynaynin siduu markaa u booqanayuu ugu tegayey waxaa kaloo xadiidkaynu ka qaadanaynaa in yacnii qofka martida oo dee wixii markaa lagu soorayay loo soo dhaweeyey inay akhlaaqda wanaagsan ay ka mid tahay waxa wanaagsan xagga cuntada marka iyo sharaab in cuntada la horaysiiyo sharaabkana laga dambaysiiyo waxaa kaloo xadiidkaynu ka qaadanaynaa dee adabtii ee nabigu laftii timirta kumuu celaynin halkii uu ka cunaye waa ka tuurayin waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadanaynaa dee in markaa yacni laysugu yimaado martiqaadka iyo cuntooyinka laga codsan karo dadka wanaagsan inay duceeyaan cidda laga codsayo inay duceeyaan hadda inay calooshaa ducaysay maaha eh? waa inay markaa dee afga uga duceeyaan oo ducadaa nebigu sala allahu calayhi wasalam inoo jideeyey markaa loogu duceeyaa ee muhiimkaha ah wanaagsan adducaau liman saqaahu ow idaa araada dalika halkan laba ciwaan oo yar kala duwan laakiin isku wuxuun ku arooraya ayaa labada nuskheen hayaa ah ay ku kala yaalla taa ugu badandiina haysa waxa weeye altacriidu biducaai litalabi طacaami aw sharaab waxa weeye in la sarbeebo lagu sarbeebo duco doonid cunto iyo raashin haddii cunto iyo raashin aada u baahan tahay war maxaa haysaan iyo ka soo rida odhan mayside iyo waxna sii odhan mayside inaad u ducayso duco aada ugu sarbeebto ayuu halkay nooga hadlay ama adducaa liba limasaqaaw inuu markaa u duceeyo qofku cidda waraabisa ow idaa araada dalika ama markuu kaa doono qofkii ku waraabiyeyna markaa waad ugu ducayn kartaa maraashi ku siiyey markaad sarbeebaysa arrinta aad doonaysana waad odhanaysaa waxaad odhanaysaa allaahuma acim ilaahayow quudi man acamana hadday sarbeeb tahay yacni man yudcima kana quudiye ee waxna siiye ilaahayow quudi waasqi man saqaana wasqi man saqaana kana waraabiyena ilaah waraabi haddii ay markaa dee wax hore tahay allahuma acim man acamana kaana quudiye ilaah quudi waasilun saqaana kana waraabiyana ilaahayow isagana waraabi xadiidka imaamu muslim iyo imaamu axmed ayaa warinayay miqdaad ibnu aswad saxaabigaasaa laga warinayaa xadiidkuna qiso yar oo cajiiba ayuu lahaa sida lafdiga imaamu axmed uu warinayo almiqdaad ibnu aswad wuxuu leeyahay aniga iyo laba saaxiib oo aan leeyahay ayaa rasuulka sala allah alay sl ayaan u nimi weliba wuxuu leeyahay gaajo daran ayaana haleeshay dadka ayaanu markaa dee bal soo marray cidna martigelisa inaanu helo maanaan helin cidna martigelisa dabeedna xaggii rasuulka rasuulkaan u nimiyo rasuulkaa gurigiisiina geeyey afar riyaad <clears throat> oo wax yaroo caanaa laga soo liso ayaanu hayso nebiga u irmaanaa markaasaa wuxuu leeyahay miqdaa jazi albaanaha baynana arbaaca war saddexdii saddexdiinnan iyo aniga anaha yaree laga soo liso afar inoogu qaybi dabeetana sidaasaan ugu qaybin jiray buuhi afar nabiga sala llahu alay slam ayaa habeen habsaamay nafdaydiibaa waxay igu sheekaysay shaydaanku qofka mark marka mar wax buu geliyaa oo wax xun buu marka hore u qurxiyaa ayuu ku turtirsiyaa marka uu dabeeto ku dhacana haddana boqol iyo toban waswaasi iyo warwar buu ku ridaa dabeetana wuxuu naftaydibaa waxay igu tidhi rasuulka ansaar buu u tegey waa ka soo cuno waa ka soo dharge waa ka soo cabayo de waa waa cokan yahay haddaad intii isaga inaad u dhigtay iska cabbi lahayd dee waa fiicnaan lahaydoo sidii markaa aan isugu celcelinayay ayaan markaa shaydaankii igu kaciyo waan ku kaco intii baan laacay bay tiri ayuu yidhi galaaskii ama yani weelkiina waan daboolay buuhi mar alla markaan ka faaruqay ee aan dhameeyey ayaa akhadanii maa qaduma uma xadus wax alla wixii murugo horraysay iyo dambaysay ayaa isugu kaytimi timi waxaan idhi buuhi rasuulkii ilaah oo gaajaysan baa imanaya hadda markii horena muxuu ku lahaa rasuulku waa iska soo dhergo ansaar buu tagayo waa dhergo wax lagu xubaahayay ma jiro markii wux yara ay igu tegeenna waxaanun haddana idi buu yidhi rasuulkii ilaah oo gaajaysan baa iman dabeetana wuxuu cunana ma helayo waan isduuduulay buu dabeet dabeed nafdaydaan u anigoo saasa nimankii kale waa iska seexday buuhi laakiin anigu murugo daraaddeed maan seexanin buuhi waxaana is yimid nabigaa intuu soo galo ayuu mudda wix yara intuu waayo muku habaari waad halaagsami doontaa nebigii baa soo galay buu ihi fasallama tasliimatan yusmicu lyaqdaana walaa yuuqidu naa'im nebigii intuu soo galay buuna salaamay salaamoo maqlayo ka soo jeeda ka hurdana aan toosinaynin uma ata lqidxa fakashafahu weelkii yaree caanaha loogu dhigi jiray ayuu saa daboolkii uga qaaday buui werbo kuma jiray buui markaasuu yidhi buuhi allahuma acim man adcamnii wasqi man saqaani allahuma acim man adcamnii wasqi man saqaani halkee ducadan iminka halkaasay ku soba ilaahu quudi kay quudiya ilaah waraabi kay waraabiya ducadaasaan wuxuuhi ka faa'iidaystayoo intaan wuxuuhi maradii iska faydoy baan mindidii qaaday buuhi waxaan ihi buuhi ducadaa nabiga ka faa'iidaystay buu rallaa ku duceeyeo dabeetana waxaan u tegey buuhi riyihii yaraaye dee caana yar laga soo dhisi jiray waxaan doonay ta ugu shiris inaan soo qalo candhadubaaba saa u taabtaayo wallahi waabay buuxdaa buuhi candhadiiba sidii halkaasay maraysaa buuhi waan soo lisay buuhi weelkii baan soo buuxiyey buuhi rasuulka sala allahu alay sl ayaanu la imi markaasaan lihi shirbigu yaa rasuula allah rasuulka u cab markaasuu madaxa kor u qaado markaasuu yidhi bacdu sawaatika yaa mirdaad mal khabar waar waa xumaanahaagii mid ka mida e eh, maa maxay war maxaa jira markaasaa i ishri uma alkhabar hortu cab warku waa maxay inoo dambeeye hortu caanaha cab caanidu caboo dabeetana wuu ka dhargay waa ii dhiibay oo ana waan ka dhargay buuri markaasuu yihi haddaba warkii bal warkii soo daa ama wuxuu uhi sidaan u qoslaya riwaayada qaarkood ayaa dhulka ku dhacay buuhi markii horena ugu murugaysanaa laakiin markuu soo buuxiyey ee baalgio buuxa ula yimi nabigii u dhiibay qosol haddana dhulka ku dhacay markaasaan uga warramay oon idhi buu idhi dee qisadii oo dhan baan saan caani yaraa u cabbay saan markaa u murugooday saan markan dambena aan u carray ilaahay inuu i laba riyihii oo wada caana wada darraya wada dilaacaya aanu la kulmeen dabeetana u soo dhaamiyey een u ayuu buuxiyey ayuuga warramay markaase wuxuu hi barakatu naslamat min asamaa war waa baraka samada ka soo degtaye fahal aclamtanii waar maadii ogeysiisidaa labadeenna saaxiiboo hurdanaayana way ka dhargi waynu ka wada dhargi lahayne maxaad iisoo ogeysiin weyday markaasaana buuhi idaa asaabatnii wayaka albaraka fama ubaali man khatactu hadday barakadu aniga iyo adiga nebi maxamedow inagu dhacdo kaangafayaanan markaa waxba markaa aanan u sheegin kaa waxba dhibaata igama haysata buu yidhi oo qisadaasu markaa xadiidku ama ducadani ay ku soo baxday waxaana ka qaadanaynaa markaa xadiidka inay wanaagsan tahay in loo duceeyo qofka muxsinka ahee kuu sabafala iyo qofka kuu shaqaynaya iyo qofka markaa khayr kuu sameeya kuu soo qabta in loo duceeyo ayaynu xadiidka ka qaadanaynaa ummaddu ummad isu wada mahadnaqaysa oo isu ducaynaysa oo isku cuna oo isku wada jecelnay noqotaynu doonayna ummad markaa haddee is addoonsanaysa oo isku dul nool lama doonayo waa nebi maxamed sala allahu calayh wasalam qofka akhlaaqdiisa iyo dhaqankiisa iyo suu saxaabadiisa u dhaqmaya ay sidaa tahay waxaa kaloo xadiidkaynu ka qaadana dee markaa guriga la soo galo in dadka la salaamo weliba salaantaadu dee haddii la soo jeedo iyo haddii la hurdo dee mid waliba inay markaa marxalo kala lahaatoo dee markaa aada dad u soo gasho habeenna ay tahay waa inaad salaad markaa ka soo jeedaana maqli karo ka hurdana aan toosinaynin waa inaad ku salaantaa oo aana dee dad aan laysku qaylin oo aan markaa bug iyo dam aan markaa laga siinin iyo qaylo iyo hadal iyago oon dadka markaa la kacinna la is ixtiraamo adducaau idaa afdara cinda ahli beyitin halkana wuxuu sheekhu inoogu keenay adducaau idaa afdara cinda ahli beytin ducada loogu duceeyo marka uu afuro ahlubeyt qolo gurigood marka uu ka afuro inuu markaa u duceeyo afdara cindakum usaa'imuuna waakala طacaamakum اlabraaru wasallat calaykum اlmalaa'ika ayuu odhanayaa inuu sidaa odhanayo oo sidaa markaa ugu dacaynaya waxaa warinaya abu daawuud waxaa warinaya nasaa baa sunan kubraha ku warinaya axmed iyo ibnu maaja ayaa iyaguna warinaya sanadka xadiidguna waa saxiix labdiga abu daawuud wuxuu ahaa anas ibnu maalik laga warinaya nabigu sala allahu calayhi wasalam sacad ibnu cubaada ayuu tegey dabeetana waxoogay markaa kimis iyo saliidyabuu keenay nabigu waa cuna markaasuu le aftara cindakum asaa'imuuna waakala tacaamuku labraaru wasallat calaykum almalaa'ika lafdiga nasaa-i wuxuu ahaa ee anas laga warinayo rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam wuxu a idaa aftara cinda ahli beytin markuu qoran la afuro wuxuu odhan jiray aftara cindakum asaa'imuuna waakala tacaamuku labraaru watanazalat calaykum almalaa'ika lafdiga ibnu maajana isna kaa hore ayuu isaguna la yahay marka waxaana weeye macnihiisu aftara iminka laba macnoba way ku jiraanoo lafdi khabar ha lahaado waa waa duco afdara cindakum usaa'imuuna ilaahay baan idiin baryaynaa dadka sooman egtiina ha ku afuraan waa waakana tacaamakum labraaru raashinkiinana dadka wanaagsan ee baariinta ee mudiiciinta ee ilaahay ogaansamay ha cunaan wasallat calaykum almalaa'ika malaa'igtuna ha idiin ducayso waa duca markaa oo saasaa loogu ducaynayaa oo in markaa lagugu duceeyo waayo dadka soomanida agtaada ku afuraan oo dadka abraarta wanaagsan raashinkaaga ay cunaan oo ay ka dambaynayso malaa'igtuna inay dembidhaaf ku weydiiso dee waxa weeye wax aada iyo laxaad weyn saas daraaddeed baa nabigeenu sala allahu calayhi wasalam wuxu uhi man fatara saa'iman kaana lahu mislu ajrihi hayra an yunqasa annahu laa yunqasu min ajri saa'imin shay-a ama laa yunqisu min ajri saa'imi shay-an qofka afuriyo qof sooman ajrigiisoo kale u leeyahy iyadoona ajrigiisiina waxba ka nuqsaaminayni ka sooman ajrigiisoo buuxa ilaahay siinayaa ka sooman kan kale afuriyeyna ajri leegba ilaahay uu siinayaa markaa in loogu duceeyo in ilaahay mar walba dad sooman ay kugu afuraan oo cuntadaadana dad wanaagsani ay cunaan waayo nabigeenu sala allahu alay sl wuxu uhi laa yaakul tacaamaka ilaa taqi raashinkaaga ayuu cuni qof ilaahay ka cabsanaya mooyaane daalin ha isku dhaacinin cuntadaada ha siinin markaa waa loogu ducaynaya laakiin in yacni khabaran laga dhigo ayada lafdeeda de yaro waa culimada qaar baa yidhi afdara cindakum saaimuuna macnaha de waa ka waran waxaa ku idinku afuray oo loogu bishaarayay dadkii soomanaba agtiina ku afuray waa kana tacaamulku labraaru ayaa ku cuntadiinii cunay wasarda calaykum almalaa'ika xadiidka waxaynu ka qaadanaynaa in qofkii dee agtiisa aada ku afurto ama mutlaqanba culimmada xataa qaarkood say u deliishadeen cunto ku siiya in loogu duceeyo ducadani inay sunno tahay ayaynu ka qaadanaynaa weliba qofka dee waa duco markaa baraka iyo khayr fara badani uu ku sugan yahay ayaynu xadiidka ka qaadnay in loogu ducaynayo tawaaduca nabiga sala allahu calayhi wasalam ayaynu xadiidka ka qaadanaynaa yacni inuu markaa raashinka yaree la siiyey uu markaa aqbalay oo weliba ugu duceeyey weliba ugu duceeyey marka wixii lagu siiyey inaad wixii aad ka cuni karto aada ka cunto aada uguna ducayso ayaynu xadiidka ka qaadanaynaa ducaau saa'imi idaa xadara طacaamu walam yuftir halkana wuxuu sheekhu inooga hadlayaa ducada qofkii soomanaa uu ku ducaynayo marka uu raashinka yimaado aanu afrin aanu afrin wuxuu nabigu salى اllahu عalayhi wasalam yidhi idaa duciya axadukum midkiin marka loo yeedho cunto iyo weliimo iyo casuumad loogu yeedho falyujib ha ajiibo fain kaana saa'iman hadduu yahay qof sooman soom tadawuca hadduu sooman yahay falyusalli falyadcu ha duceeyo oo reerka ah u duceeyo maqfiro iyo dembi dhaaf iyo barake iyo inuu waxaa uu siiyey markaa u barakeeyo ha ugu duceeyo wain kaana muftiran hadduu afuran yahayna falyadcam dee waxa ka curo wamacnaa macnaa falyusalli falyadcuu ha u duceeyo weeye xadiidka markaa waxaa warinaya imaamu muslim abu daawuud iyo tirmidi ayaa warinaya abu hureyra laga warinayaayoo dee xadiidka lafdigiisina waaba kaa-in oo yaala yidhaha duciya axaduku falyujib fain kaana saa'iman falyusalim wain kaana muftiran falyadcam ha quuto idaa duciya axadukum lafdiga abu daawuud ee abu hureyre laga warinayo wuxuu ahaayuu nabigu sala allahu calayhi wasalam idaa duciya axadukum falyujib midkiin marka loo yeedha ha ajiibo fain kaana muftiran falyadcam hadduu afura yahayna ha cuno wain kaana saa'iman falyusalli hadduu sooman yahayna ha duceeyo oo reerka ha u duceeyo xadiidkan waxaynu ka qaadanaynaa inay waajib tahay dacwada iyo casuumad haddii lagugu yeedho inaad ajiibtaa waajib bay kuu tahay cudurdaar mooyaane cudurdaar day jira mooyaane idaa duciya axadukum ila alwaliima falya'tiha ajiibu daaciya man taraka dacwa faqad casa allah warasuula xadiid badan baa ku soo aroortay haddii aanay dee meesha macsiye iyo xumaani aanay ka jirin aan imaantiga ku suulayno lagu kala yaacaynin waxaa kaloo xadiidkaan uga qaadinaa qofka loo yeelay waa imanayaa hadduu sooman yahay horta waxaa layihaha asaa'imu mutadawicu amiiru nafsi qofku mar hadduu sooman yahay oo soom sunnaa soomanya isagaa naftiisa u cimiila in shaa asaam in shaa aftar hadduu doonana wuu soomana hadduu doonana wuu afuri isagay u taallaa marka haddii aad markaa doontana de indhaad jebisa iskala cuni haddaad doontana intaad iska soo manaato ayaad markaa u ducaynaysaa hadbana waxaa la yidhi waxaad eegaysaa dee qofkan kuu yeedhay hadduu jecel yahay cuntadaa inaad cunto aada faraha la geliso soomkaaga iska jebi qofka walaalkaana khaadirkiisa dhow way xadiid uu warinaya bayhaqi iyo tabaraani iyo warinaya sheekh albaani sanadkiisa xasan oo ku tilmaamay ayuu wuxu uhi afdir wasum yowman makaan winshiid war walaalkaabaa dab kuu galay markaasaad leeda waan soomanay war afdiroo cuntada cun maalin kalena iska soom walaalkaana niyajibina wuxuu ku sameeyey marka haddii uu qofku jecel yahay inad la cuntana la cuno soomkaaga jebi haddii uu yacni raalli ka yahay inaad iska soomanaato oo aad kala soo ka soo qaybgalkaasi uu ku filan yahayna ayada markaa dee ducadaasumaad markaa ugu ducaynaysaa waxaa kaloo xadiidka aynu ka qaadananaa wixii khayr iyo camal wanaagsan ee aada hayso inaad markaa sheegi karto oo nawaafil cibaadada markaa aada sheegi karto hadday dee ay timaado daruuro inaad markaa waan soo soomkaaga iyo sheeg sheegtaa de waxay noqon kartaa markaa riyo iyo isus baa kaa soo gelaya laakiin hadday markaa dee baahi timaado oo masala waa raashinkanoo kale cida tira war soomana cuni kari maayo ila haddaad tira cuni maayo unood meesha u fadhiisato dee waa lagaa shakeeyayaaba waxa lagu leeyay markaa muxuu ujeedaa baa laleeyahy markaa inaad sheegi karto hadday horula timaado ayaynu xadiidka ka qaadanaynaa hadduu laakiin dee qofku soom fale la sooma yahay ma cunayo mana afuraya markaa waliimadu markaa iyo in waxay qofku karana uu samayn kare markaa inuu xun qabo ama markaa uu dee hilib sameeyo un maahay waxa la yaaliyo qofku markaa wixii ilaahay u fudaydiyo ayuunbuu markaa dee samaynayaa laguna ajiibaya ee markaa wax weyn wax lagu ajiibaya maaha waxaana laga maarmaana inaan dadka aqniyadae maalqabeenka ahee toodiiba meel ay dhigaan aan loo yeelan in fuqarada laga tegin dad islaamahoodu markaa wax yar qiiqiijiyaan aan waxba cunayn haddaad u yeedhato dee way kaa khasaari uun dadka fuqarada ahe markaa waxba dam ka siinayaan haddaad ka tagto nabigu sala allahu alay slam wuxuu ku tilmaamay sharu طacaami طacaamu waliima raashin waxa ugu shar badan raashin casuumadiiyo markaa loo sameeyey oo yudca ilayhi alaqniya wayumnacuha almasaakiin wayamnacuha almasaakiin aqniyadana loogu yeedhayo kuway toodii bayla hayso masaakiintii markaa labada gacmood ku cuni laydna yacni loo diidayo waa sharu طacaam baa nebigu sala اla alay slam uu ku tilmaamay dariisku halkaa inoogu joogo wallahu